xaggee laga qaadanaya laga qaadanaya yazcumuun yazcumuun iimaanka beentee sheegashada ah waxa waaye waa iimaanka aan camal la soconin oo dhaqan uusan la soconin oo xugumtan sharciga ilahi loo xugum tago uusan la soconin waa iimaan sheegashaa wey iimaanka runta ana waxa weye waa iimaanka uu la socdo camalku la socdo oo ruuxu kitaabka ilahay ku xidhmayo oo sharciga ilahay u xugum tegayo waa iimaan run ah waay oo dhab ah ka kalena waa been wey macna السابعة مسألة تطباد وحوي قصة عمر عمر قصديس مع المرافق مرافقة يعني وحوي كساب سنين قصدي عمر هي مرافقة معنا وأكيد دلك وحيا لي عمر مر بهدو شرع إلهي مرافقني وسلوغي وكتغي كقن عواية إنه قالوا يلا دين له أيو مرتا عمر يعني وحوي وأركي فهم كان سوقات معنا وهدي أن نهره قصد وصعي athaamina inay daciif tahayna waa soo marnay athaamina masalada saddeaad waxa weeye kownu liimaani iimaankii oo ah ahaanshaha iimaanku uu yahay laa yaxsilu mid aan u xasilaynin liaxadin ruuxna uma xasilayo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado ruuxaasi hawaahu hawadiisu ilaa ka noqoto tabacan mid raacsan limaa jaa bihi rasuulu sal lay aslam wuxuu nabigu la yimi yani ruuxan hawadiisi iyo naftiisu waxay jeceshay ilaa sharciga ay daba gasho iimaan dhammaystiran lagama helin xadiidku inkastoo daciif waxaa lihi macnihiisu waa saxiix oo axaadiis iyo aayaad badan baa ka markhaati kacay hada wabilahi towfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi saxbi wasalam alxamdu lilah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala almualifu raximah llahu tacaala baabu man jaxada shaya min alasmaa wasifaat وqول الlahi tacaalى whm ykfuruuna bالرaحman qul huwa rabbii laa ilaha ila hu calayhi tawakaltu wailayhi mataab wuxuu baab u yahay man jaxada cidii diida shay-an wuxuun oo min alasmaa'i magacyaha ilaahay ka mid ah waasifaati iyo tilmaamaha alle ka mid ah ciddii diida cidaasuu baabu yahay wa qowli illaahi tacaala buu baabu yahay odhahdii ilaahayna baab uu yahay uu yidhi wahum yakfuruuna waxay ku gaaloobayaan biraxmaan magaca alle ee raxmaan ah ayay ku gaaloobayaan qul waxaad tidhahdaa huwa raxmaanku rabbii rabbigay weye laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye calayhi isaga dushiisa oo keliya ayaan tawakaltu tala saaran wa ileyhi xaggiisaana mataabi noqoshadaydu ay ahaatay waxa uu baabkan sheekhu ugu talagalay inuu kaga hadlo qeyb ka mida tawxiidka oo inagii soo sheegnay oo tawxiidka culimadu saddex qeybood bay u qeybiyaan iyadoo lagu salaynayo alistiqraa baadhis markii la sameeyey oo nusuusta kitaabka iyo sunnada la dhex galay ayaa culimadu tawxiidka saddex qaybood bay u qeybiyeen qayb waa qeybtii ku magacaaban baan ihi tawxiid aluluhiya qaybna waa tawxiid alrububiya qaybna waa alasmaa wasifaat alasmaa wasifaat buu marka baabkan kaga hadlaya alasmaa wasifaat macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaana watacaala magacyuu leeyahay tilmaamana wuu leeyahay magacyahaas iyo tilmaamahaasina waxay ku yimaadeen kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam marka siday u yimaadeene kitaabka ay ugu yimaadeen in loo qaato loo rumeeyo middaas wey midda macnaha wax weeyaan la rabo meeshan uu sheekhu kaga hadlaya <clears throat> marka ciddii ilaahay magackiisa diida ama sifatiitiisa diida oo laga hadlo ayuu meeshani uu baab u yahay baabkan kadaata uu sheekhu u sameeyey diidadaasi marka waa dhowr nooc diiddo waa mid gaalnimo oho shaki uusan ku jirin ruux hadduu isa soo taagaba ilaahay magac maleba tilmaamana male wax sifo uu leeyahay ma jirto waa gaalnimadiisa gaalkiisa shaki ma jirto maxaa yeelay ilaahay hadalkiisii subxaana wa tacaala iyo warkiisii iyo warkii rasuulka sal lla alay slam intaba waa diiday diidana waa inkaar iyo diido ta'wiil uu keenay macnaha waxa weeye sifaadkii kusoo arooray kitaabka ama sunnada kusoo arooray yaa wuxuu u fahmay macnaha ay saxda ku yihiin macno aan ahayn yuu ka fahmay meel kaluu macnaha u leexinaya leexintaana hawadiisa ma raacaye waxoogaa meel buu yaraha maaragtay ama luuqa a ama macnaha saasoo kaleeta ayuu ku yara tiirsan yahay macnaheedii oo laga leexiyo daahirka ahaa oo macno kale loo leexiyo iyadana waa nooc taawiil ah waayo ta'wiilkaasaa marka laba nooc isaguna ah nooc waxa weeye macnaha uu ka leexiyey mooye ee uu u leexiyey haddii luqada carabiga uu loo isticmaalo ta'wiil baa la yidhahdaa musawiq ah ta'wiil waxoogaa saa'iqaa la yidhaahdaa oo matala waxaa lagu misaaliyaa ilaahay subxaana watacaala tilmaamihiisa waxaa ka mid a qur-aanka iyo sunnada kusoo arooray ilaahay inuu yad leey inuu yad leey gacan leey yadda marka luqada carabiga waxaa loo isticmaalay kusoo aroortay bimacna anicma waalqudra awood iyo nicmo labadaba waa loo isticmaala luqada carabiga way ku timaadaa gacantan caadigaana waa kusoo aroortaa markaasu wuxuu ta'wiilinayaa macnihii saxda ahaa ee loola jeeday intuu ka leexiyo yuu macno kaloo kelimadan loo isticmaalo luqada carabiga ay ku timid yuu u leexinaya macna daahirka macnaha ka muuqdana waa ka leexinaya kaa waxaa la yidhahdaa ta'wiil oo saa'iqa la yidhaahda waxoogaa nooc nooc musawiqa ku jira kaas marka dadka la yimaadaay ma gaaloobayaan ma gaaloobayaan waana taqriiban culimada ta'wiilka samaysay intooda badan qeybtaasay ku jiraan qeybta labaadna waxa weye inuusan lahayn wax maaragtay yani musawiqa lahaynoo luqada carabigaaba kelimadan looma isticmaalo macnaha uu leexinayo macna loo isticmaalaba maaha kaasi waa kufri wey isagana waa gaalnimo wey macna sida ilaahi subxaana watacaala bal yadaahu mabsuudataani markuu yidhi uu yidhaahdo yani dhulkii waxaa laga wadaa samada oo dhul iyo sama yad looma isticmaalo luqada carabiga kuma timaado marka waa taxriif waay dhinahaasaa marka loo kala qadqaadaa oo macnaha wax weeyaan yani ruuxa ku gafay marka la fiiriyo yaa loo kala qaadqaadan laakiin kulley kollayba culimada waaweyn ee ajilada ah ee baabkan kadaata macnaha ku simbirraxatay yani waxay leeyihiin cudurdaarkooday leeyihiin walaa shak man jaxada ciddii diida shay-an wuxuun diida oo min alasmaa'i magacyaha ilaahay ka mida ah wasifaati iyo tilmaamihiisa iyo wa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisii buu baabu yahay uu yidhi wahum yakfuruuna biraxmaan yani aayadda aayadda ku horreyse kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk wahum yakfuruuna biraxmaan saakadalika sidaasoo kalean arsalnaaka ku dirnay nebigu ummatan ummad baan kuu dirnay ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha horteed umamun ummado kale ay tageen maxaa lagugu diray litatluwa si aada ugu akrido calayhim dushooda alladii waxyiga awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adigaan ku waxyoonnay waxyiga lagu sii dhiibay iyo kitaabka inaad ku dul akrido daraaddeed baan kugu dirnay walxaal baanu saa kugu dirnay oo waxyi kugu sii dhiibnay yakfuruuna ay ku gaaloobhayaan biraxmaan allaha raxmaan ay ku gaaloobayaan biraxmaantaa lagama wado ilaahay bay diidan yihiin ilaahay bay diidan yihin lagama wado laakiin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa magaca raxmaan ah yay ilaahay u ogoleen subxaana wa tacaala oo weyno imaan doontaa insha allahu tacaala carabtii jaahiliga ahayd magacyaha ilaahay subxaana watacaala arraxmaan wax la yidhahdo kumayna dari jirin umanaya umayna yaqaanaan saa daraaddeed way diideen waxay yidhahdeen raxmaanka naabudunta anagu ma garanayne na dhaafi bay yidhahdeen nala dhaaf waxaa la yidhi nabiga sal lla lay waslam waxaad ku tidhahdaa raxmaanku waa rabbigay wey rabbigay baa magaca araxmaan la yidhahda iskale mid xaq lagu caabudana ma jiro oon isaga ahayn isagaan anugu tala saaran isagaanan u laaban oo u keenaya macnaha ama isagaan u laabanaya aakhara aday aakhara markii macnaha aan aadana xaggiisaan u laabani saa ku dhawaala nabiga salawatullah waslamu caleyh inayna ilaahay diidanayn subxaana watacaala oo lagu eedeynayn ilahay bay diidan laakiin waxaa lagu eedanaya ay tahay magacanay diidan yihin ilan inaad ogoshahay ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa iyo in aad ka muransan tahay jiritaankiisa waa farqiga udhexeeya marka kamayna muransanayn jiritaanka ilahi subxana watacaala awoodiisana mayna ka murasana lakin magacanay diidanayeen magacan ilahay malahay lahayen magacanay diidanaayeen waana magaca ilahay leeyahay subxaana watacaala taa wey midda lagu haysta marka marka magacyaha ilaahay iyo tilmaamaha uu leeyahay oo la diidaayey waa arrin aada halisu awey ah arrin aada halisu aweyo ah yacni ma sahlana sida la doonayo waajibkaana waxa weeye waa sidii salafka ridwan ullahi calayhim saxaabadii nabiga sal ly wasalam iyo taabiciintii iyo culimadii waaweynee aimada ahaa sida ka sugani wuxuu yahay magac walba iyo sifo walbo ilaahay subxaana wa watacaala kitaabkiisa kusoo arortay ama axaadiista nabiga ku timi salawatulli wasalaamu caleyh in sideeda loo daayo la rumeeyo sideedana loo daayo laguna xambaaro macnaha ay kutas kutusayso mid ilaahay u qalba subxaana watacaala mid ilaahay u qalma oo yani waxa weynankiisa iyo cadamadiisa ku haboon macno noocaas oo kalea in loo daayo macna oo aan la odhano ilaahay magacyo male ama tilmaamo male taasi waa gaalnime yani inaan loo diidin wuxuu isagu sheegtay alla subxaana watacaala taasi waa halis talabaadna in aan la odhanin ilaahay tilmaamahaasuu leeyahay tilmaamihiisuna iyo sifaatkiisuna kuwa addoommado kale ay u yihiin taasina iyaduna waa halis kale wey labadaa khataroodba waa la iska ilaalin marka inaad tidhahda ilaahay waxba ma lahana waa halis oo tidhahda ilaahay yad ma laha gacan ma leh oo rabbi subxaana wa tacaala macnaha sidaa ma leh oo carshiga kama kor noqonin oo habeenkii qeybtiisa ma soo dego ilaaha inaad diiddo oo saa isu hortaagtana waa kufriga gaalnimo waay in aada tidhaahdo ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa iyo tilmaamaha uu sheegtayna iyo kuwa addoommada waa isku mid oo qalbigaaga ay ku dhalato shubhadaasina shubhadaasina waa arrin iyaduna halis maxaa la doonayaa marka inaad qirto haddana u qirto si ilaahay u qalmo subxana watacala saasaa la dooni ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa si isaga u qalantuna uga sarreeya ma garanayno intaa wax ka badan oon ka garanayno ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala yad buu leeyahay gacan buu leeyahay laakiin waa mid isaga u qalanta mid addoommada kuwooda u eg ma aha makhluuqaadkiisa ma shabaho ilaahay subxana wa tacaala intaasaad kaga gaabsan wahaakada sifaatka ilahay o dhan sidaa ku direed maqal buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin maqalkiisu ka addoommado kale maa qacan qaabkee u yaallaa ma garanayn maxaa yeele shayga waxaynu garan lahayn qaabkuu u yaallo iyo kayfiyadiisa waxaa la garan karaa ama isagii inaad indhaha ka qaadto ood aragto waa kow ama mid kaloo u eg in aada aragto ood uga tusaale qaadato labadaa midun baa lagu garan karaa sooma labadii midna ma hayno marka ilaahay daatadiisa subxaana wa tacaalana ma indheheennu ma qabanin sidoo kaleeto shay shabaha oo u egna indheheennu ma qabanin sifaadka iyo tilmaamuhuna waxay raacsan yihiin haaliban daatadii raacsan yihiin daatadii haddaan waxba laga garanaynin asmaadii iyo sifaatkiina qaabkay u yaalaan iyo kayfiyadooda rasmiga waxba laga garan maayo ilaahay baa subxaana wa tacaala gooni lo la ah, abcra oo mutashaabih bay dhanka ka yihiin laakiin macnaha ay kutusayaanoo innaga aan ka fahmaynaay oo ah macnaha samiic marka la ilahay inuu ina maqlaya basiir marka la ihahda inuu ina arkaya xakiim marka la yidhahdo inuu falsayo shay walba meeshii ku habboonaa uu dhigo macaanidaasi waa macaani aan fahmayna wey macana sidaa marka in la yidhaahdo wey oo saa loo daayo ilaahi subxaana wa tacaala marka asmaadiisu waxaan ujeedaa sifaadkiisu waxay leeyihiin yani waa la qaybiya culimadu waxay u qaabiyaan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya iyo sifaat khabariya u qaybiyaan sifaat daatiya waxaa la yidhahdaa waa sifaatka ilaahay daatadiisa subxaana wa macnaha waxa weeye yani mulaasimka u ah daatada ilaahay bay laazimaan sida samciga oo kale iyo basarka oo kale iyo sifaat daatiya la yidhahda sifaat sifaat lmacaanina waa la yidhahda sifaatka ficliga waxaa la yidhahdaa waa tilmaamaha ilaahay mashii'adiisa ku xidhan markuu doonana wuu samayn markuu doonana ma samaynayo markuu doonana wuu samayn markuusan doonina ma samaynayo macnaha sida masalan istiwaaga oo kaleeto carshigiisuu ka sarreeya sida nuzuulka oo kale sida imaanshaha oo kale ilaa aakhiri sifaadka noocaasoo kale ah sida abuurkaoo kale markuu doonuu abuuri markuu doonuu dili markuu doonuu noolayn iraadada iyo doonitaankiisaba hadduu shaygu sifadu ku xidhan tahay waxa la sifa ficliya la yidhahda sifada saddex sifa khabariya qeybta saddexaad weeye sifa khabariya waxaa la yidhahdaa innaga marka layna fiiriyo binu aadan ahaan sifaadka yacani gobollada jidhkeenna ka dhigan sifaadka innaga gobollada jidhkeenna ka dhigan ilaahay subxaana watacaala wixii uu sheegto sida kuweenoo kale ma ah sida yadda oo kale masalan waxa weyaan maaragtay wejiga oo kale lugta oo kale farta oo kale ilaahay subxaana wa tacaala waa sheegtay marka binu aadamka marka la fiiriyo waa gaballo jidhkiisa ka mid a ah. laakiin ilaahay marka loo fiiriyo subxaana wa tacaala gaballo jidhkiisa ka mida ah weyaan la odhan maaye jidhna ilaahay lagu sheegi maayo muusan sheeganine laakiin waxaa la odhanayaa waa sifaat ilaahay uu sheegtay subxaana wa tacaala qaabkay u taallana ilahay isagaa garanaya subxana watacala halkaasaa lagaga hadhay ruuha kamaa jaad ad waay siday u timid ooy usoo aroortay u mara waxba macnaha wax weye hasii dhexgelina macnaha guudna ka fahma sidaana ku dul mara salafku sidaasa ahay ridwaan ullahi caleyh man jaxada ruuxii diida shay-an wuxuun oo min alasmaa'i magacyaha ilahay ka mid a ah wasifaati iyo tilmaamihiisa ka mida ah, wa qawi ayuu baab u yahay wa qowli illaahi tacaala buu baabu yahay odhahda ilaahay uu yidhi wahum yakfuruuna waxay diidan yihiin biraxmaani alla yani magaca araxmaan ay diidan yihiin oo ilaahay u diidan yihin qul waxaad tidhahdaa nebiyow huwa kaasi rabbi rabbigay wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay wa ileyhi xaggiisuna masaabi noqodkaygu ahaaday sifaatka ilaahay asmaadoo la diido oo la yidhahdo ilaahay mabalhaba ama macnaha ka muuqda ee fahamka usoo degdegaya daahirka la yidhaahdo lagama fahmayo la yidhaahdo waxaa u horreeyey niman halis ah asalka marka la raad qaado oo xididkooda dib loo baadho yahuud buu salka saaraya yahuud buu salka saaraya in ilaahay la yidhahdo carshigiisa kama sarreyso oo yad ma laha oo weji ma laha oo kan ma laha oo waxba kama jiraan waxaas asalkeedu yahuud bay kasoo kasoo jeedaa waa marka yani sanad ahaan la dabagalo waay halkaasuu ummadda kaga yimid waxaa ka soo qaaday niman nin la odhan jiray jacd ibnu dirham iyo jahmnu safwaan iyo niman noocaasoo kale a ka soo qaaday markaasay bulshadii islaamka ku dhex faafiyeen taqriiban waa qarnigii labaad awaaishiisii ishiisii iyo qarnigii ugu horreeyba awaakhirtiisii bilaabeen waxaana bilowdeen culimadii marka waagaa joogtay ee saxaabada iyo taabiciinta lah aad baa loola dagaalamay ilaa raggoodii odayaasha ahaa lagu xukumay ummadda u edi madaxdeedii iyo culimadeediiba in la laayo markaasaa zacd ibnu dirham la dilay oo yani waxa weyaa ninkii la odhan jiray yani jahmi waa la dilay oo ninkii la odhan jiray haylaani dimish waa la dilay oo yani culimadaa fatwootay in la laayo maxaa yeeley qur-aankii qeybo dhan oo ka mid a ah iyo waxyaalihii ilahi sheegtay subxaana watacaala oo dhan ayay diideen qolyaha marka mabaadi'doodiibaa marka faaftay waxaa kaalmeeyey oo garab u noqday waayo dhexe baa waxaa furantay thaqaafadii iyo falsafadii ay lahaan jireen reer galbeedku ilan falsafay lahaan jireen caqli ahoo iska jawfaa oon faa-iido lahayn falsafadoodii baa inta la turjumay baa luqa carabiya loo turjumay falsafadii baa marka waxay soo gashay caalamulislaami soo gashay falsafadii iyo marka waxaa laisla doontay iyo ilaahay sifaadkiisii baa miisaan looga dhigay markaasaa kulli darishada lagala baxay waxaa soo baxay muctazila soo baxdayo ashaacira soo baxdayo maturidiya soo baxdayo halkaasay marka ka wada yimaadeen salkaas halkaas ku wada hayaan waxayna ka midaysan yihiin ilaahay subxaana watacaala tilmaamuhu sheegtay iyo sifaatku sheegtay oo macnuhu u sheegtay laga leexiyo ama totalba la diidaba kulligoodu ma jiraan la yidhahda saasay ka midaysan yihiin macnaha qaar way wada diidayaan qaar qaar bay ka ogolaanayaan laakiin arrinkay ka midaysan waxa way sifaatko la diidan wey macna la leexiyo macnahooda laga leexiyo waana arrin halisa weyn waana arrin bidcaa weyaano salafka lagama soo gaarin maanaa salafka waxaa laga soo gaaray saa in loo daayo saa in loo daayo sida saxaabada nabiga sal ly slam rag badan baa la weydiiyey oo ku jawaabay sideedaa u daaya sidaa u daaya mara sida umu salama oo kale imaamu maalik oo kale macnaa waa laga soo guuriyey imaamu shaafici sidoo kale waa laga soo guuriyey saa u daaya mara macnaha guud eed ka fahmaysaan mooye wax hoosgal ah ha ku samaynina hoos ha usii gelina mama fahmi karno hoos haddaan usii galno qaabkay u taalla ma fahmi karno lana beenin maayo la diidi maayo oo haddaad diidaayo waa halis sidaa marka ku mara wey macnaha saasaa nabadgelyadu ku jirtaa wa fii saxiixi lbukhaari saxiixu lbukhaari waxaa ku so qaala caliyun cali inuu yidhi xadidu nnaasa war dadka uga sheekeeya bimaa yacrifuuna waxay fahmayaan uga sheekeeya waxay fahmi karaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu in ilaahay la beeniyo iyo warasuuluhu rasuulkii an yukadaba allaahu warasuuluhu ma waxaad doonaysaan ilaahay rasuulkiisa in la beeniyo wuxuu la hadlayay cali bin abi aalib radi allahu canhu niman waxaa soo baxay la yidhahdo qusaas qiseedo qisooy yani bulshada u qisooyo oo qisooyin hore uga sheekeeyay maxaasaa dhacay oo tanaa jiri jiray waxyaalo badan oo macmacaan oo markaad dhegeysanayso aada u bogi ka sheekeeya oo aada loo jeceliyay yaa soo baxay qisooyinkaa dadka ay ku sheegayaana murtasiqay ahaayeenoo waa ku shaqaysanayaan barnaamij ay wax ku doonayaan buu ahaa aada hadda waxaa looga sameeya macnaha waxaa ku arki jiray meelaha lafteeda waa ka dhacdaa laakiin waxaa aada loogu samayn jiray magaalooyinka weyn ee soomaaliya o kale niman intay suuqyada istaagaan dadka inay wacdinayaan iskaga dhigo kisooyin akriya cabaar markay dhexda marinahayaanba intuu joojiyo haddii kusoo rida dhah markuu dhexda marinayo dadku aada ay u marqaansan yihin la judbaysan yahay kusoo rida dhah yani waxa way kuwa noocaas oo kalea ah marka waxay soo qaadayaan oo dadka u sheegayaan wax walba wax jira iyo waxaan jirinba waa isugu darayaan ayaga muhimadooda waxa weeyaanu keliyata dadka qulubtooda un kasbada waay kiita wamaanaha marka niman noocaasoo kalaa soo baxay xiliyadaas xilliyadaasay soo baxeen markaasuu cali bin abi aalib radi allahu canhu iyo rag fara badan ayaa marka nimankii hadalle ka yidhiyo waxa uu yidhi war dadku waxay fahmayaan u sheega xaditu nnaasa bimaa yacrifuun waxay fahmi karaan u sheega bimacna dadka caqligooda iyo garaadkooda iyo fahamkooda isku mid ma aha ruux walba fahamka qadar buu ilahay ka siiyey subxana watacala cilmigana qadar baa laga siiyey marka ruuxa waxaad kula hadashaa ood kala hadashaa wuxuu fahmi karo wuxuusan fahmi karaynin soo maa oo ama mustawihiisa cilmigaan gaadhin ama caqligiisa aman gaari karayn ka daayo way macnaa maxaa yeele waxay keeni kartaa inuu ruuxii yidhaahdo wixii diinta ka mid ahaa laakiin uu fahmi kari waayo ama caqligiisuba uusan gaarin ama cilmigiisuba uusan gaarin inuu yidhahdo waxaasi wax jira maaha waxaasi wax jira maaha malaa wax la fahmi karaba maaha waa mustaxiil oo diintii markaa wax ka mida uu beeniyo sidaana marka uu ku gaaloba khatar uu ku gaalo macna marka wuxuu waxay fahmi karaan dadka u sheegay cabdillahi bin mascuud baa sidaasoo hadal noocaas oo kalea isagan lan tuxadita qowma xadiisa laa tabluquhu cuquuluhum ila kana libacdin fitna dadka ugama warantid war qaarkood uusan fahamkoodu gaari karin ilaa qaar baa ku fitnoobu leey qaar baa ku fitnooba oo diintooda kaga fitnooba macnaha su-aasha marka meesha joogtaa waxay tahay isweydiinta leh asarkan muxuu ugu keenay sheeku baabkan ugu keenay baabul asmaa wasifaat muxuu ugu soo arooriyey macnaheed macnaheedu ma waxa weeye asmaada iyo sifaatku waa waxaan la fahmi karaynine dadka ka daaya oo haw sheegina mise waxaa laga wadaa macno kale laga wadaa macnaheedu waxa weeye dadka cawaamta ah iyo dadka aan fahamkoodu fiicnayn iyo dadka jaahiliinta aba asmaada iyo sifaatka qaar ka mid ah yayna fahamkoodu gaarhi karin masalan markaad ku tidhaahdo tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala habeenka qeybkiisa dambe marka la gaadho samada saku usoo degaa fahamka ugu horeeya qaadanayaan waxa waaye waa faham khada ah we khalad a ah waay waxay isku isaga qiyaasanayaan makhluuqii ilaaha iyo ilaahay bay horta isaga qiyaasanayaan markaasa fahamkooda waxa uusoo degdegay oo ilaahay subxaana watacaala samada suka markuu usoo degay carshiga korkiisiina soo baneeyey ila banu aadamkaa makhluuqaa lagu yaqaanaa meel markay ka tagaan inay baneeyaanoo meel kale aadaan meeshii horey joogeen inay baneeyaan ko ta labaad oo samaawaadkii kale ilaahay ma ka sara mareen oo isagaa ka hooseeya miya fahmiye fara badan oo shaydaan waswaaskii ah ayaa markaba fahamkooda soo galay markaasay ruuxan wax macquula ma ah inay beeniyaan bayba halis ugu jiraanba marka sifaadka qaarkood ficlan oo aan la fahmi karayn ayna caamadu fahamkoodu gaadhin iyo dadka mubtadi'iinta ah ayaa jira sidaa daraaddeed uun dulmarkaa mooye ha dhex gelinina macno noocaasoo kale ah inuu sheeku ka wato ayaa suurtagal ah waxaa kaloo laga hadlaa yani sida inoo imaan doonta insha allahu tacaala asmaada ilaahay subxaana wa ma mutashaabiha mise waa muxkam sifaadkiisa iyo asmaadiisu ilan diintu qaarna waa muxkam qaarna waa mutashaabih muxkamka iyo mutashaabiha iyo asmaadu ma kamidba mise ka midna insha allahu tacala xadiidka inoo soo socdo wa fii saxiixi lbukhaari saxiix lbukhaari waxaa ku soo qaala caliyun cali wuxuu yihi xadiu naasa dadka u sheega bimaa yacrifuuna bima yacrifuunada lagama wado waxay un hadda waxay garanayaan uun u sheega oo deday garanayaan maxaba looga sheegi lagama wada saas ee waxay garan karaan macanaa wax markii loo sheego ay fahmi karaan oo yani waxa weyaan ka heer sarraynin u sheega wey macanaa ka ayna garanaynin oyna fahmi karaynin hadduu daruuri yahay oy u baahan yihin oo diintii ka mid yahayn isaga laftiisa ha u sheegin oo faraha ka qaada meehe tartiib tartiib wey macana si tartiib tartiib a tilaabo tilaabo in yar in yar si ay u fahmaan macana saasaa laga wadaa ee sideedaba ka daayaba macnuhu ma ah maxaa yeele diinta qaybo badan oo asaasiyaad oo waxaa ku jira dadku marka horena fahamkooda ay ku adag dhaqan ahaanna ay ku qasban yihiin marka ka daayo oo kaba daayo oo faraha ka qaada maehe laakiin waxa weeye tartiib si ay fahmi karaan ugu soo qaada wey macana oo u fahansiiya aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu in ilaahay la beeniyo iyo rasuulu rasuulkiisa in la beeniyo miyaad doonaysaan maana culimada islaamka ee yani la dhihi karo waa culimadii waaweynaad ee macnaha wax weeyaan ummaddu lahayd saxaabada kadib aada bay macnaha waxa weeye kutub aada u badan bay uga alifeen sidii dadka ahlulbidaca ah ee ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa ku khaldamay loola dagaalami lahaa kutub aada u fara badan imaam axmed baa kitaab ka alifay wiilkiisa cabdullahi baa kitaab ka alifay cabdilcasiiz alkataani ninkii la odhan jiray xayda kitaabka la yhahda lahaabaa ka alifay oo murisi yani waxa weyaan radiyey waxaa ka mid a ninkii la odhan jiray abi cabdillaahi almarwazi kitaabu sunna buu leeyahay yani ninkii la odhan jiray cuhmaan ibnu saciid isagana waxa weye kitaab uu isagana bishir ku radinayuu leeyahay kitaabu tawxiid oo ibnu khusayma uu leeyahay kitaabu sunna oo khallaal uu leeyahay kitaabkii laalakaayi abu cumaan isaabuni ninkii laodhan jiray shaaficiga ahaa yani waxa way ibn cabdilbar raggaasoo dhan nin walba mu-alafaad bay leeyihiin ay ku radiyeen qolyaha ay ku radiyeen macana qolyaha la radinayana kow xataa ashaacirada kowka ah madhabkan ashcariga ah ayaa kowka ah macana maxaa yeele qolyaha khaldamay bay ku jiraano ku khaldamay arrimaha ficlan raggoodii ajillada waaweynaana madhabkan waa ka laabteen ficlan waxaa ragga ka laabtay kowka ah abulxasan alashcari laftiisa oo ka alifay inuu madhabka ka laabtay waxaa ka mid a abubakr albakillani ninkii la odhan jiray macnaha raggii muxaqiqiintii madhabkooda ka mid ahaa madhabkan ashcariga waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray fakhuraazi abu xamidin alghazali raggaasoo dhan waa ka laabteen ninkii la odhan jiray macnaha waxa weeyaan imaamulxaramayn waa ka wada laabteen macnaha si cad bay u caddeeyeen inay ka laabteen markay ku daaleen oo cimri badan uu kaga lumay inay markii dambe macnaha waxa weye derbi madaxa ku dhufteen ayna ka laabteen macnaha sidaas wey <coughs> marka natiijo male aakirkiisu waa sifir sidrun macna warawa cabdirazaaq cabdirazaaq wuxuu wariyey can macmar wuxuu ka warinayaa can ibni taawuus can abiihi taawuus ibnu kaysaan wuxuu ka warinaya can ibni cabaas buu isaguna ka warinaya annahu ibnu cabaas ra'aa inuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo intafada gilgishay lamaa samica markuu maqlay xadiidan xadiidkaasoo cani nabiy sal ly sl nebiga ka soo aroray fi sifaati ilahay sifaatkiisana ku saabsan nin gilgishay oo ishayn kari waayey ayuu arkay muxuu la gilgilinayaa istinkaaran diiddo uu diidaya daraaddeed lidaalika arrinkaas sifadaa ilaahay uu maqlay ayuu ka gilgishay fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas maa faraqu haaulaa kuwan cabsidoodu maxay cabsida kuwan haystaay ee ilaahay sifaadkiisii asmaadiisa ay ka cabsanayaan maxay yajiduuna waxay helayaan buuri riqatan dabacsanaan iyo jilicsanaan cinda muxkamihi qur-aanka qeybtiisa muxkamka ah markay ag joogaan oo akhrinayaan waa dabcayaan oo way agolaanayaan oo waa qaadanayaan macna wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi qur-aanka qeybtiisa mutashaabiha ah markay ag joogaan oo akrinayaanna waa halaagsamayaan macna saasuu cabdullaahi uu yidhi macnaheedu waxa weeye cabdullahi bni cabaas macnaa taqriiban cabdullaahi yani isagoo yar buu ina nabigu geeriyooday salawatulli wasalaamu caleyh saxaabada qeybta cimriga la siiyey buu ka mid ahaayo wuu daahay marka bidcooyinkan bilowgeedii waxbuu kasoo gaadhay cabdullaahi marka maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu arkay nin xadiidka nabiga sal lla alay slam marka la akriyo oo sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay ka hadlay gilgilanahayo oo ishayn waayey oo ka gilgilanayo diiddo uu diidan yahay iyo inkirid uu inkirayuu la gelgelinaya markaasuu yihi maxay ka cabsanayaan kuwani waa la yaab maxay taha cabsida hayse iyo khawfka hayo muxuu yahay markii qur-aanka qeybtiisa muxkamka la sheegana waa u dabcayaan mutashaabihiisa marka la sheegana macnaha waxa weeyaan waa halaagsamayaan sidaas way macnaha marka riqadaasi waxaan ujeedaa muxkamka iyo mutashaabiha waa kuwa fii ah, awali suurati nisa lagu sheegay muxkamka waxaa la yidhahdaa waa qur-aanka macnihiisu cadyahy macnihiisu cadyahy la fahmayo waay mutashaabihana waxaa la yidhahdaa waa qur-aanka qeybta aan macnihiisa la fahmayn fahmsa waxba ka garanay culimada iyo caamadu macnaheeda waa u siman yihin waxba kalagama fahmay waxaa ka mid a qeybahaas yani yani xuruufta muqatacada ee suuradaha lagu bilowdoo kale aliflaam miim iyo xamiim cayn sinqaaf iyo kaaf haya caynsaab iyo ruufta noocaasoo kale waxba laga garan maayo culimada iyo caamada waa u siman inkastoo saxaabadu iyo taabiciinta iyo culimadu wax ka sheegsheegaan haddana sida saxiixa waxba laga garan maayo mutashaabih mutlaqaa la yidhahdaa waa loo wada siman dadkao dhan buu ka qarsoon waxaa ka mid a masalan yani ruuxda yasaluunaka can ruuxi qul maya yasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min mri rabbii saas min amri rabbii unbaa layidhi waxba laga garan maayo qur-aankayna kusoo arortay waxaa ka mid a masalan saacadda iyo xilliga imaanaysa ayadana qur-aankay kusoo aroortay haddana waxba laga garan maayo ilahay baa cilmigeeda gooni la-a qaybahaasi waxaa la yidhahdaa mutashaabih mutlaqa la yidhahda qeybna mutashaabih nisbiyaa la yidhaahdayo dadka qaarna way garanayaan qaarna way ka qarsoonta qaarna way garanayaan qaarna way ka qarsoon tahay la yidhahda macna oo masalan waxaa ka mid a cilmi badan oo culimada diinta dhex gashay ay garanayaan laakiin dalabatul cilmiga iyo caamada iyo ka qarsoon baa jirta qeybtaasi marka waa mutashaabih misli a ah. mutashaabih marka la fiiriyo wey yaa loo fiirinaya caamada iyo marka loo fiiriyo dalabatul cilmiga mubtadi'iinta waa mutashaabih laakiin marka loo fiiriyo culimada diinta dhex gashay mutashaabih ma iyagu ay garanayaan macna saa daraaddeed baa waxaa ku kala salaysan ila yani waxa weeyaan yani wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waalraasikuuna fi lcilmi ila allahu haddaad ku istaagto oo waqt aad ku samayso aadan raacinin waalraasikuunada aada ka goyso waxay noqonaysaa waa mutashaabiha mutlaqay noqonayaan wamaa yaclamu ta'wiilahu mutashaabihaas ta'wiilkiisa iyo xaqiiqadiisa ma garanayo alla mooyaane waraasikuuna fi cilmigu hadal bilaabanaya marka haddaad xidhiidhiso oo wamaa yaclamu taawiilahu ila allahu waraasikuuna fi cilmi aada ku xidhana yani yani laa yaclamu taawiila waxay noqonaysaa eh, cilmi la-aanta iyo garasho la-aantaasi waa mutashaabihi misliga ah marka raasikuunta unbaa garanaye may garanayaan dadka intiisa banbay markaa noqonaysa laakiin culimada raasikiintabaa fahmaya mutashaabihaasi marka markii la joogana mutashaabiha marka waxaa la doonayaa siday ayadu tilmaantay wixii macnihiisa la garan waayo inta macnaheeda la garanayo in dib loogu celiyo ila qur-aanku isagaa isfasiriya iscadaynaya midka macnihiisa la garanayaana umul ah oo isagaa badan oo isagaa kitaabka asalkiisa ah. inta macnaheeda aan la garanayninna waa in kooban intaasi marka waa in intaa loo celiyo wixii la fahmi waayana ilaahay loo daayo subxana watacala saasaa la rabaa sifaatka ilaahay een marka hadda ku dhex jirnaayo mutashaabih miya mise mutashaabih maaha cabdullahi ibn cabaas hadalkiis sida ka muuqata waxaad moodaa inuu ka dhigayo mutashaabi inuu ka dhigay saasa ka muuqata laakiin labaa loo kala qaadayaayo sifaadka macnahooda asliga ah iyo kayfiyadooda iyo qaabkooda iyo xaqiiqadooda ilaahay agtiisa ay kaleeyihiin waa mutashaabih wax la garanayana maaha weliba waa mutashaabih mutlaqa wey ilahay unbaa garanay subxaana wa tacala laakiin macaanidooda oo markii samiic la yidhahda in maqal laga wado basiir markii la yidhahda arag in laga wado yani waxay yani xayin markii la yidhahdo nolol in laga wado macaanidaasi yani waxa weye marka la fiiriyo mutashaabi ma oo marka la yidhaahdo layna yidhaahdo ilaahay subxana wa tacala aayad qur-aan uu ku yidhaahdo ina allaha gafuurun raxiim iyo marka la yidhahdo shadiid lciqaab ma isku macnaynu ka fahmayna abadan laba macno soo kama kala fahmayno midna waa baabul macnaha waxa weeye waciid weeyaano waa goodi oo waa laynoo goodinahayaayo war ilaahay caqaabtiisu waa daran tahayo waa laydin cadhoon oo waxan ka dhaato la sheegayo halis baad ku gelaysaan waay midna naxariis ilahay waay waa laydin dambi dhaafiyo wuu idin naxariisanoo ilahay naxariistu waa ballaadhan tahayo marka ilaahaas waa in aan ka fahmayno wey laakiin naxariista ilaahay qaatay u taallaa oo macnaha ilaahi subxaana watacaala maqalkiisu qaatay u yaalla oo rabbi subxaana watacaala gacantiisay u taallaa oo ilaahay istuwihiisu say u yaalla xaqiiqa ahaan mas'alada dhankaa marka la fiiriyo waa mutashaabih waxba lagama garanayo macaanideeda laakiin waynu garanaynaa oo inagama qarsoono macnaha macaanida kale ee aan hadda tilmaamayo macnaha ayb can ibni cabaasin ana rajula anahu ra-aa wuxuu arkay ibni cabaasin rajulan nin ayuu arkay oo intafada gilgishay lamaa samica markuu maqlay xadiidan xadiid uu maqlay can nabiy sal alay wasalam xadiidkaasoo fi sifaati ku saabsan istinkaaran diida ayuu la gilgishay lidaalika arrinkaa u diiday faqaala cabdullahi wuxuu yihi maa faraqu haaulaai kuwan cabsidoodu maxay yani maxay ka cabsanayaan maxay isla cabsanayaan macana ilahay sifaadkiisa ma timanayaan yani dadka qaarkii oo kale dad waad arkaysa khaasatan dadka culimada ahaa markii ilaahay sifaadkiisa la sheego la yidhaha warsidooda ha loo daayo rag badan baa fadhiga ka kicisa rag badan buusan qalbigooda u adkeysan karayn maxaa yeelay sifaadkani wax kale ka fahamsan yihin sifaadkana waxaad laga fahmin haddii la sheego oo la sugaba in ay uun tahay uun ilaahay subxaana watacala makhluuqiisa u diya khaladkuna kow wuxuu ka dhalanaya inaad marka horeba isaga qiyaas qaadato ilaahay iyo makhluuqiisa wax islana maa markii la yidhahdo war ilaahay yad buu leeyaho gacan buu leeyahy ilan gacan kale ma naqaano gacan makhluuq baynu naqaanaa sooma markaba fahamkeena qalbigeena qalbigeenna waxaa ku dhalanaya aleelaha gacanta la sheegayo waa tan oo kale waa khalad marka fahamkaa ku gelayo waswaaskaasaaba khalada waa ilaahay khaaliq weeye addoommadiisa meel la ugama eka sifo uu isaga dhowaadaanna ma jirto horta taa meel ku xig marka labaad sifadii ilaahay uu sheegta subxaana wa tacaala daatadiisay raacsanta daatadiisa ayay raacsanta ta addoommada loo sheegana daatadoodii raacsanta waxa ka dhexeeyana waa magaca intaa uu jaro macana waxa ka dhexeeyana waa magaca ta addoommadana yad baa la yidhahdaa ta ilaahayna yad baa la yidhahdaa laakiin qaabkay u yaalaan isku mid ma ah wax isu dhowna maaha wax laysga qiyaas qaadan karana maaha waxaad miisaalba kugu filan xayawaanaadka ilaahay subxaana wa tacaala soo lug ma laha haawey jawaab soo maa ibni aadamkuna soo lug ma laha labada lugood ma isku mid baa aladan isku mid maa maroodigii banu aadamku isku lug maa yani waxa weye geela iyo arigu isku lug maa haddana waa wada lug bal adugusid marka waxaani magaca keliya wadaagaan laakiin qaabkay u yaalaan ta ilaahayna waa mid ilaahay u qalanto subxana wa tacala iyo sifaadkiisa daatadiisay u qalantaa jalaaladiisiiy weynankiisay u qalantaa ta makhluuquna waa makhluuqay u qalantaa dacfigooda iyo tabarximadooda iyo yani liidashadoodii iyay u qalantaa ta ilahina subxana watacala isagay u qalanta markaad saa meel u dhigto sifo kasta ilahi baad usugay subxana watacala laakiin shubhadaa tashbiiha hadday ku gasho bas waa waana midda macnaha khaladay wey culimo fara badanoo halis gelisay intooda badan niyadnamimaa ku xambaartay inay yidhahdaan ilahay gacan ma laha oo ilaahay subxana watacala lug ma laha oo ilaahay far ma laha oo ilaahay kan ma laha inay yidhaahdaan niyadkami baad ku xambaartay oo ilaahay subxaana watacaala tanziihiya oo u diida xumaan oo kala dagaalama inay addoommadiisa loo ekeysiiyo niyadsamidaasaa ku xambaartay lakiin waa khaldame niyadsamidu mar badan baynan waxba kuu tarayn haddii aada macnaha khaldanto marka intooda badanna waa culimo mujtahidiin ah ha ijtihaadeen ijtihaadkay ku khaldameen lagu raaci maayo yaa laga dhiganin marka daliil sheekh hebel baa maray oo imaamu nawowi baa maray oo ibni xajar baa maray oo fulaan baa maray oo ilaahay kuguma addoonsanin subxaana tacaala inaad hebel iyo hebel iyo hebel raacdo waa culimo waana khaldami karaa waana saxmi karaa laakiin ilahay wuxuu kugu adoonsaday inaad kitaabka alle iyo sunada nebiga raacdo salawatullhi wasalaamu caleyh iyo ijmaacii ummadda iyo manhajkii salafka inaad marto taasuu ilahay kugu addoonsay subxana watacala aaxaadu lculamaa si kasta hadduu u cilmi badanya waa gafi karaa waana khaldami karaa waana simbiraxan karaa ilaahayna subxaana wa tacala wixii ijtihaad iyo niyasame uga dhaca waa u dhaafaya adigana waajib waxaa kuwa inaad ku dabageli wixii saasoo kale uga dhacay ha ku dabagelin macnaha ku garmar oo yani waxa ciddii saxsan ku dhacday macna maa faraqu haaulaai buu yajiduuna waxay helayaan riqatan yani dabacsanaan bay helayaan iyo ogolaansho ay ogolaadaan cinda muxkamihi qur-aanka muxkamkiisa agtiisa yani ka macnihiisu cadya wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi ka macnihiisu qarsoon yahayna agtiisa way ku halaagsamayaan oo macnaha way beeninayaanoo way diidayaan walamaa samicad markay maqashay qurayshun quraysh markay maqashay rasuulalahi sal alay slam rasuulka markay maqashay oo yadkuru sheegaya arraxmaan magaca ilaahay isagoo sheegaya ayay ankaruu daalika arrinkaasay diideen faanzala allahu fiihi markaasuu ilaahay wuxuu kusoo dejiyey kusoo dejiyey wahum yakfuruuna biraxmaan waxay ahayd xadiidkii saxiixa nebiga kasoo arooray salawatullhi wasalaamu calayhi xadiidkii sulxi xudaybiya heshiiskii xudaybiya markuu nabigu la gelayay salawatullhi wasalaamu caleyhi heshiiska lakala kala qoranayay ee ninkii la odhan jiray suhayl ibni camr oo ergeygii xagga quraysh ka socday ah markay wax kala qoranayeen yuu nabigu sal alay wasalam wuxuu yihi qoraalkii bilow cali baa qoraalka qoray markaasaa wuxuu yihi nabigu sal alay wasalam waxaa qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim yani waraaqdaa lagu bilaabaya la kala qoranayo markaasaa suhayl wuxuu yihi annagu arraxmaan wuxuu yahay ma fahmayne bismika allaahumma noo qorbu bismika allaahuma naqaanaa allah bay u yaqaaneen ilaah laakiin arraxmaantan waxaanu fahmayna maaha mana garanayno magaca ilaahayna inuu yahay uma haysane naga tir buud nebigu salawatullhi wasalaamu caleyhi wuu yihi ka tir bismika allaahumma u qor sidii baa loo qoray aayaddana marka soo degtay oo lagu sheegayo raxmaan bay diidan yihiin weliba waxay ku yidhahdeen anagu raxmaan waxaan u naqaanaa raxmaan lyamaama dhulka yamaamo la yidhahdo raxmaankooda ninkaasaan u naqaanaa raxmaanyamaama waxay u yaqaaneen musaylamat lkazaab ninkii la odhan jiray yamaamo macnaha odayka ahaa reer bani xaniifa odaygoodii nebinimada sheegtay ninkaasaa waxay isku magacaabay raxmaan ulyamaama marka waxay yidhahdeen laa nacrifu raxmaana ilaa raxmaan alyamaama sidaa daraaddeed naga daabideen raxmaanka waxaan fahmayna me ilahay baa subxana watacaala eedeeyey magacaa ilaahay ee ay diideen yaa lagu eedeynayaa marka sooma jeedi macnaha aayaddana lagama wado allay diidan yihin oo alla way ogolaayeen subxana watacala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah sooma ilaahay waa ogolaayeen laakiin waxa lagu haysta waxa weeye sifo iyo tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mida yay diideen seed ku diideen way marka ilahay baaba sheegsaday subxana wa saas way macana <coughs> marka dadka diidan baa lamid a ah hadda walamaa samicad markay maqashay qurayshun quraysh rasuul alahi sal ly sl nabiga markay maqashay oo yadkuru sheegaya alraxmaan raxmaankaa sheegayo oo qur-aanka ku sheegaya ayay ankaruu daalika arrinkaasay diideen fa anzala allahu fiihim ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey arrinkooda wahum yakfuruuna biraxmaan yani aayaddii inoo soo hormartay macnaha wax wey baabkaba uu sheekhu ku bilaabay saas ilahay magacyihiisu markaa farbadinkaad ku baridaba iyo kaad ugu yeedhataba waa kii kale wada qul idcu llaha aw idcu araxmaan ayamaa tadcu falahu lasmaau lxusna ama araxmaan dheh ama araxiim dheh ama allah dheh kaad ugu yeedhataba waa kii kale ilahi subxaana watacaala yani waxaw waad ugu yeehan kartaa fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa wey cadamu liimaan iimaan la-aan yani iimaan iimaankiioo macnaha tirmaya waay muxuu ku tirmayaa iimaankii bijaxdi shayin wax la diido oo min alasmaai waasifaat ilaahay magacyihiisa iyo sifaatkiisa ka mida ah oo la diidaayo iimaankii baa ku baaba-ay yani gaalnimay keenaysaa wey maana athaaniyatu masalada waxa wey labaadi waxa wey tafsiiru aayati aracdi suuratu racdi aayadda kusoo aroortay oo iyadana la fasiro athaalidatu masalada saddexaad waxa wey tarku lxadiid tarku taxdiid yani ka la daayo bimaa shay in laga waramo oo layska daayo laga tago shaygaasoo laa yafhamu saamicu ninka ku maqlayayo uusan fahmaynin ruuxa ku maqlaya wuxuusan fahmaynin ka daa yani xikmad dacway kutusaysaa dacwada marka dadka loo gudbinayo si xikmad leh in loo goodiyo oo dadka la miisaamo waxay fahmi karaan iyo mustawahooda heerkooda waxbarasho meeshu joogo caqligooda iyo garaadkooda intuu yahay in la miisaamo kolbana in ay qaadi karaan la siiyo macnaha saas wey oo hunguri wax ka weyn la geliyo wuu dilacaaye qalbiga inaan yani waxa weyaan la gelin fahamkooda aan lagu dayin wax ka xoog badan macna saasaa macnaa wax weyaan maaratay layna baraya alraabicatu masalada afraad waxa weye dikru lcilati cilladii sababkii oo la sheego cilladu maxay tahay sababka loo diidaya muxuu yahay in dadka looga sheekeeya waxayna fahmayn sababku waxa weeye annahu isagu yufdi wuxuu gaadhsiinayaa ilaa takdiib illaahi warasuulih ilahay rasuulkiisa in la beeniyo ayuu keenaya oo dadka gaadhsiinaya walow lam yatacamad yuusan uba qasinba almunkiru ninka diidaniyo macnaha sifadii markaa diido ama shaygii aada adoonku fahmi waayo markuu diido oo uu inkiro ilaahay iyo rasuulkiisii ayuu beeniyey isagu yuusan uba qasinbe mana macnaheedu waxa weye aayad aayadaha qur-aanka iyo axaadiista wax ku arooray ma jiraan markaad idhahdo aada fahmi weydiidee taasi waxay noqonaysaa wax ilaahay yidhi iyo wax rasuulkiisa yidhi inaad ku gacansaydho arrintaasina waa haliso beenin bay keeni kartaa ilahay rasuulkiisa la beeniye macna alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye kalaamu ibni cabaas ibni cabaas hadalkiisi liman cid uu ku yidhi ciddaasoo kara diiday shay-an wuxuun oo min daalika ilaahay asmaadiisa ka mid wa annahu ruuxaasina ahlakahu wa annahu kaasina inkaarkaasina ahlakahu inuu halaagay ruuxii diiday ilaahay sifaadkiisa inuu halaagsamay ayuu macnaha ibnu cabaas u arkaya oo macnaha ku gacan fiidha sidaas marka baabu qowli illaahi tacala wuxuu baab u yahay odhaahdii ilaahay uu yihi yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha wa aktaruhum lkaafiruun yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allaahi ilahay nicmadiisay garanayaan uma haddana yunkiruunaha way diidayaan wa aktaruhum intooda badanna alkaafiruuna gaalo wey baabka wuxuu sheekhu kaga hadlayaa yani ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa uu addoommadiisa ugu nimceeyey iyo gallada uu siiyey oo u galay taasaa lagaga hadlaya marka aayaddan ayuu ku tafsiirinaya aqwaashii salafkee kusoo aroorday ku fasireen uu sheegaya intaan way macna <coughs> marka aayaddu waxay leedahay nicmadii ilaahay bay garanayaan haddana waa diidayaan oo garasho iyo diiddo meel ma wada galaan way wada galaanoo nicmooyinka ilaahay way garanayaanoo markii roob la siiyo ilaahay inuu siiyo way garanayaan markii barwaaqo la siiyo inuu ilaahay siiyo waa garanayaan nabadgelyeedu inuu ilaahay siiyo way garanayaan intaa la gelay oo ma odhanayaan wax nicmo abana looma gelin nicmooyin iyo barwaaqooyin inay haystaan ilaahay siiyo waa qirsan yihin laakiin waa diidan yihin xaggey ka diidan yihin waxay ka diidan yihiin nicmooyinkii ilaahay u galay yaa waxay rumaynayaanoo qalbiga gashanayaan inay cid kale siiso masalan sabab asbaabta wax lagu raadsado ka mid a yay nicmadii u fiirinayaan allihii keenay ee sababkan iyo nicmadaba keenayna way halmaamayaan waa kow oo masalan waa inagii soo marnay waxay odhanayaan markii yani roobku u yimaado xidig hebel baa keenay xidig hebel ayaan roobkan ku helay dabaylaa isbedelay waxaasaa dhacay asbaabtiibaa marka ama waxaan asbaabba ahayn ayay nicmadii ilaahay u tiirinayaan xaggaa marka la fiiriyo waa diido ilahay nicmadiisa ay diideen waa qireen inuu ilaahay keenay haddana waa diideen taa waa la dhihi karaa ta labaadi waxa weeye in ay nicmadii ka mahadnaqideedii iyo shukrigeedii la imaan waayaan oo ay shaydaan ku adeecaan nicmadii yaa bixiyey ilaahay baa bixiyey inuu isagu bixiyeyna waa u ogolyahay laakiin daacadeedii iyo amar qaadashadeedii iyo shukrigeedii yay siiyeen ibliis iyo shaydaan bay uga dambeeyaan ay ku raaceen macnaha sidaa daraaddeed bay dhinacna ka ogolaadeen dhinacna ka diideen wey macna nicmada ilaahi subxaana watacala marka uu bixiyo isaga in lagu aqoonsada la rabaa oo isaga looga shukriyaa la rabaa oo isaga loo garto inuu isagu bixiyo kadibna lagaga amar qaato oo addoonka ku noqdo sidaasaa macnaha waxa weye laguna gartay laguna aqoonsaday laguna rumeeyey lagagana mahadnaqay laakiin haddii macnaha waxa wey aad tidhahdo ilahay baa bixiye haddana cid kale aad ku raacdo maya saas mana yani jidhka ilahay baa ku siiyey oo indhaha ilahay baa ku siiyey oo dhagaha ilahay baa ku siiyey oo yani waxa wey qalbiga ilahay baa ku siiyey oo adoo dhan ilahay baa ku abuuray saa daraadeed ilaahay subxaana watacaala nicmadaadan uga mahadnaqsagaa bixiyey intaa isagoo sameeyey haddana dad meel kale aad oo ama nin madaxa aada ku raacdo ama mid wadaada aada ku dabagasho ama shaydaanba kaga amar qaadato oon addoon u noqoto addoonnimada ilahina aad ka tagto oo nicmada ilahay intaad garata haddana ma diidin saas wey macna intooda badanna waa gaala buu ilahay leeyay subxana wa tacaala yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allah ilaahay nicmada ilaahay nicmadiisa way garteen oo aqoonsadoo may diidana yacni waxa weeyaan inay tani ilaahay ka timid waa garte uma kadibna yunkiruunaha waa diidayaan ka mahadnaqideedii bay diidan yihin wa aktaruhum intooda badanna alkaafiruuna gaala wey hadday diidda kulliya tahay oo ilaahayba ma keeninoo sababkanubaan anugu wax ku helan waa gaalnimo kufrigo islaamka lagaga bixiytaas haddiise laakiin ay tahay yani shukrigii iyo mahadnaqii bay ka tageen iyada lafteeda tafsiil baa ku jira oo tawxiidkay meel kaga dhac ku tahay lafteeda <coughs> ayb qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yihi maa shay ayuu yihi macnaahu macnihiisu uu yahay yani sheikhu lafdigii hadalka mujaahid muu soo guurin laakiin macnihiisi waa hadal wuxuu sheegay macnihiisu uu yahay huwa ruuxaasi aayaddu sheegaysaay qowlu rajuli waa ninka hadalkiisa wey uu yidhaahdo haadaa maali kani waa xoolahaydii waristahu waristuhu waxaan ka dhaxlay min can aabaa'i aabbayaashay baan kasoo gaadho ka dhaxlay xoolaad haysata sooma xoolaha aada haysato haddaad tidhaahdo kuwani waa xoolahayga anaa iskale war xageed ka keenta awowga iyo yani isikay baan kasoo gaadhayo dhaxal bay ugu soo galeen weliganaanu soo lahaan jirna sidaasoo la yidhaahdo ayaa waxay tahay yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha saasule mujaahid marka waa nin saalmin saalan maa mujaahid waa ardaygii ibni cabaas waa intaasoo goorbuu qur-aanka ayuu u bandhigay oo xaraf xaraf iyo aayad aayad isula dultaagay in aad u cilmi badan buu marka ahaa marka mufasiriinta selafka qur-aanka fasira ragga ugu horeeya ku jira idaa jaaka atafsiiru can mujaahid faxasbuka bihi sufyaan thawri ayaa silaayey tafsiirku hadduu mujaahid kaa gaadho yani waxa weeyaan ku mitid oyuusan kaa bakan marka wuxuu leeyahay haddii aad tidhaahdo xoolahaydii waa kuwan waxaanan ka dhaxlay xoolahan awowyadayd iyo aabbayaashay baan ka dhaxlay aayaddu waxay eedeynaysaba waa intaasuu leeyahay muxuu ka wadaa marka ma mujarad haddaad iska waranto war xoolaha aanaada aada sheegatada waa lagu haystaa biya dad badan baa markaa la qabsanay saa lagama wado haddii ay kaa tahay uun keliyata ka waran uun aada ka waramayso caqiide kaama ah laakiin waad ka waramaysaa un xoolahan wastay kugu soo galeen dhaxal bay ugu soo galeen war xoolaha yaale anaa iskale intaa un hadday tahay oo ka warramid ah dhib ma lah maxaa yidhi nabigeena salawatulli wasalaamu calayhi maalintuu maka gelayay ayaa waxaa lagu yihi nabiga sal lay wasalam berinta gurigiini miyaad ku degi doontaa markaasaa wuxuu yhi nabigu sal ly wasalam wahal taraka lanaa caqiil yani caqiil ninkii la odhan jiray wax ma nooga tegeyba waxyaalihii macnaha awiyadii ay ka tageen waxbaba noogama tin waxba noomuusa noo dhaafin marka daar inay lahaayeenoo daartoodi waana markaa daartaadi ku degi daartiini ku degi doontaa baa layidhi marka waa la kala dhaxlaa oo sharci xoolaha waa la dhaxlaa oo anaana waa la yidhaahdaa oo taasi dhib kama socdo laakiin dhib wuxuu ka socdaa xoolahan in aad tidhaahdo dhaxal unbaaba ku helayba ilaahay ima siinine u fiirso ilaahay ima siinin aad qalbiga gashado xag ilaahay wax iga yimin ma jiree laakiin awowgay baa lahaa awowgay hadduu lahaana awowgii baa anig iga soo gashay laakiin ilahay maxaa meesha soo geliya ilahay waxba ima siininba lubna kuma laha meesha wax gacanana kuma laha taa markaas rumaysa wey midda macnaha waxa wey uu mujaahid sheegayo mana ee halista sidaas weyaan ama meehe yacni shay qarsoon sabab qarsoon oon sabab saxna ahayn ayaad xoolihii u tiirisay oo wixii u tiirisay oo waxaa tii masalan roobka waxaan ku helnay sheekh hebel yani waxa wey ducadiisaan ku helna karaamadiisaan ku helna oo sheekh hebelkaa sidiisa waa sabab qarsoon sabab qarsoon ha sabab sharciya ma ah sabab macnaha waxa weeye xaqiiqigana ma aho addoommadu asbaabta ay indhahooda arkaan ee ay tajrib ahaan u arkeenna ma ah waxaan qarsoonay sheegaysa marka waxba kama jirto taasoo kaleeto marka waa shirkiya gaalnimo waa haddaad leedahay sababkan unbaa wax isiiyey isaga xaggiisa wax kasoo filan wax dhaafsiisan ma jirana ayadana war gaalnimo way waa midda marka mujaahid u diidan laakiin warramid caadi ah dhib male sidaas huwa qowlu rajuli waa ninka odhahdiisa uu yidhi haadaa kani maali xoolahaygii wey weristu waxaan ka dhaxlay can aabaa'i yani soomaalidu meelaha kale waa ku fiican tahay markaad tidhahdo war xoolaha yaa iskale anay ugu magacaaban yihiin buu dheh anigu magacaabay waa naqaana waa fiicanta maxmed yani mulkigay ku jiraan alaale baa laga warwareegay anaga kolley hadda igu magacaabay wa qaala cawn ibna cabdillaahi baa wuxuu yihi yaquuluuna waxay leeyihiin lowlaa fulaanun hebel hadduusan jiri lahayn jiri lahayn lam yakun kada saasi maba dhacdeen hebel hadduusan maanta jiri lahayn alelaha ninkaasi halis buu geli lahaa hadduusan ilaahay hebel ku gacan qaban la haddaan hebel uusan maanta gacan qaban lahayn uusan meeshaa joogi lahayn dhibkaasaa dhici lah waxaa lama helen taas weyaan bu aayadda midda ka hadlay wa yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha cawd cabdilaahina sidaasuu ku fasiray isaguna iyadana waxaa laga wadaa haddii ka waramid caadiya ay tahay oo aada leedahay uun war ninkaasi halis buu galay ama ruuxaasi halis buu galay ama waxaasi hebel baa sabab u noqday dhankaa haddaad ka waramayso warbixin keliya ay kaa tahay iyaduna dhib male laakiin haddaad rumaysan tahay waxaa la badbaadiyey hebel un inuu badbaadiyey sabab keliya maahe isaga wax ka sheeya maba jira awalan wa aakhiran asagaa waxaan kadaata qabtay ilaahay subxaana wa kaalmadiisana meesha kuma jirto sabab keliyatana ma aha taa way midda marka gaalnimada halista wailaa ka waramid keliya hadday tahay iyo inuu sabab u noqday dhib male nebigu sal ly waslam waa kii xadiiska saxiixa ku yihi lowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar awogii abu aalib markuu ka hadlay adeerkiiwa adeerkii abu aalib markuu ka hadlayay wuxuu yihi haddaanan anigu jiri lahayn naarta salka ugu hooseeyuu geli lahaa buu nabigu salawatulli waslamu caleyh macnaha uu u shafeeco qaaday uuu ergeeyey ergadiisiba marka naarta salkeeda inta lagaga soo saaray baa waxaa la keenay meel macnaha waxa weeye qarkeeda oo lugaha uu kula jira naarta laakiin qeybta saro oo dhan naarta uu kala baxsanya marka nebigu wuxuu yihi sal ly slm lowlaa ana lakaana fi darki asfali lowlaa buu nabig sal salawatuli waslamu caleyh marka waa waramid nebigu male anaa awood wax ku qabtay oo anaa wax u qabtay oo anaa kan sameeyey oo anaa anaa ma ah laakiin waxa weye ilaahay sabab buu iiga dhigay macna shafaacadayduu sabab uga dhigay ilahay baa waxan bixiyey laakiin shafaacadayduu sabab uga dhigay macna intaa hadday tahay dhib male marka laakiin waxaa la diidaya asbaabta in la cuskado way waxa laga dagaalamay wa qaala qutaybatu qutayba wuxuu yihi aayaddaa la fasiraya haadaa yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa kani bishafaacati aalihatina ilaahyadanada ergadoodaan ku helay wey dhagaxyaantan ay caabudi jireen iyo waxaanay ku tiirsanaayeen yaa markii ilaahay wax keeno oo nicmo u siiye yaa waxay odhan jireen ilaahay naba siinine waxaa loogu ergeeyey toos macnaha ilahay loogama soo gaarin laakiin waxaan ku helay biwaasitati alwliyaa biwaasitati macnaha asnaam kuwaasaa ilaahay noogu tegey oo noogu ergeeyey oo noola hadlay saa daraaddeed bay nagu soo gaadhay aayaddu kuwa sheegayso kuwaas wey oo nicmadan ilaahay inuu bixiyo garte laakiin haddana waxay u tiirinayaan ilaahay toos nooma siinina dad kalaa nooga soo qaaday saas way macnaha waxaa la mida inaad tidhaahdo awliyada shafaacadoodaanu roobka ku helnay oo sheekh hebel markaanu siyaaradiisii tagnay oo aanu macnaha waxa weye xoolo qallay oo awowgii markaan xusnay ayaa roobkii naloo furay oo xoolihii noo tarmeen oo caafimaad aan helay waa shafaacadii waaye taasay midda marka la diidan yahayo ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay waxyaalaha sabab xaqiiqiyana maaha waa sabab wahmi a ah sabab wahmi wey wax shafaacayo leeyihinna ma jiro oo macnaha waxa weye asnaamtani ay ilahay wax kaga soo qaadi karaan awliyadan adduunka joogta iyo saalixiinta iyo dadka wan wanaagsanna ilaahay subxaana watacala aakharo mar la sagey la geray laakiin adduunka inta la joogo ilahay subxaana watacaala erge wax kagama soo qaadi kara waaba qabri bay ka hooseeyaan marka taa weye iyaduna aayadday soo geliyo yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruuna ilahi baa soos waxaan idiin siiyey idina idinkama soo qaadin wey maana wa qaala qutaybatu wuxuu yihi yaquuluuna waxay leeyiin haada bishafaacati aalihatina kan aan helay waxaan ku helay ergada ilaahyada ilaahyadanada ilaahyadanadii baa noo ergeeyo ilahay wax nooga soo qaaday wa qaala abulcabaas wuxuu yihi bacda xadiidi zayd ibni khaalid zayd ibni khaalid xadiidkiisii kadib alladii xadiidkaasoo fiihi dhexdiisa u ahaa ana allaha tacaala alle qaala inuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun addoommadeyda waxaa waa beriisay qaar i rumeeyey iyo qaar i beeniyey alxadiid xadiidka waynu soo marnay yani iqra'i alxadiida xadiidka akri oo dhammaystir wey macna xadiidka way xadiidkan soo marnay waqad taqadama xadiidkun waa inoo soo hormaray wuxuu abulcabaas marka yidhi xadiidkan wa haada arrinkani kaiiru waa fara badan yahay fi lkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnada aada buu ugu badan yahay yadumu subxaanahu alla wuxuu caayayaa oo dhaleecaynayaa man yudiifu cidda u tiirisa incaamahu nicmadii uu isagu bixiyey ilaa hayrihi cidaan isaga ahayn u tiirisa oo wayushriku bihi lana wadaajisa markaas yani ilaahay cidaan ahayn u tiiriso markaa kadibna wixii ilaahay uu lahaa oo cibaadada ahaa qeyb ka siiya macna qoladaasay ka hadlaysa qaala bacdusalafi culimadii selafka qaar ka mid a ah waxay yidhahdeen huwa ruuxaa nicmada ilaahay gartay haddana diiday ka qowlihim oo oo kaleeto wey ay odhan jireen kaanat iriixu ayibatan waalmallaaxu xaadiqa badda markay marayaan doomihii shiraaca ayay ku socon jireen marka doomaha shiraacana dabaylaha wada markay dabayl wanaagsan marka ay doonta wado oy si fiican u socdaan waxay odhan jireen ilaahay baa waxaan sidan na siiyey oo na badbaadiyey oo socodka wanaagsan na siiyey oo doonta noo waday oo meesha ku baahnaa ayaa waxay odhanayaan kaanat iriixu dabayshaa waxay ahayd maanta dayibatan mid wanaagsan waalmallaaxu yani ninka doonta wadana xaadiqan xariif buu ahaa yani waxa wey ninka ina wadeyna nin xariif buu aha baahi aada u yaqaan hadde dabaylo fiicanna waa socday sidaa daraaddeed bin maanta socod fiican ku hellay saasay odhanaya warma ilaahay baa idin siiye waxaan kaata idin badbaadiyey mise dabaylahan iyo ninkan birta haya ee warwareejin hayaa idin badbaadiye waxaa la diiday waxa weye asbaabtii wax ku dhaceen ee ilaahay asbaabta uga dhiga waxa u tiirinayna ilahay waxu u tiiriye subxana watacala saasa la doonaya macna ilahay waxu u ilahay baa waxan kaasa sabab ka dhigay hadduu isagu dooni lahaynna sabab mayna noqdeenba macna asagoo warwareejinahayo xaadiqoo xariifa yuu ilahay la tuuri karaa sooma ragga adduunka ugu khubaraysan baa iyagoo wada ayuu haddana ilahay subxana wa tacala ka tuuri saas wey dabayl wanaagsan iyadoo socoto haddana ilahay ka tuuri subxana wa tacala marka waxaan waa mujaradu asbaab saa u taaburnay macna ee iyaga isku tirinina kaanat iriixu dabayshu waxay ayibatan walmallaax mallaax macnaa waxa weye waxaa la yidhahdaa ninka doonta wada ninka doonta wada xaadiqan xaadiqan waa ninka aada u yaqaano shaygaa la yidhahda wanaxwi dalika iyo wixii la a oo mimaa shay ah huwa isaguba jaarin mid ku dureera calaa alsinati kasiirin dad badan carabkooda waa hadalladaas iska dhahna wey macna aada aan isaga dhahno marka asbaabtaas in laga leexiyo oo ilaahay toos loogu tiiriyo sida la doonayo sidaas fiihi masaail baabka masaail